wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo arbaca taarikhdan ay ku beegantahay tahay toddobylabaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maanta magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa laga xusayaa dhalashada nebigeenna salallahu caleyh wasalam waxaana markaasi socota munaasabada arrimahaasi looga hadlayo iyadoona waraysi arrintaasi ku saabsan idiin soo gudbin doona sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan walaac xoogan ayaa laga qabaa bixitaanka ciidamada amisom iyadoona dowladda federaalka soomaaliya codsi u dirtay qaramada midoobey oo markaasi muddo saddex bilood lagu hakanayo maraykanka ayaa arrintaasi ka hadlay wararkii ugu dambeeyey bixitaanka ciidamada amison ayaan idiin soo gudbin doona qodobadaas ayaan xoogga saari doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaleyo barnaamijka falaqaynta wararka dhigo si kaliya heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqeynta wararka maanta magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa lagu xuseeyaa dhalashada nabigeena salallahu caleyh wasalam oo ku beegan labaiyo tobanka bisha mowliid iyadoona magaalada muqdisho munaasabada arrintaasi loogu dabaaldegayo ay ka socoto culimada suufiyada ayaa si weyn arrintaani u xuseeya munaasabada iyadoona meelaha qaar ee wadooyinka caasimada lagu arkayo banaanbaxyo ay sameynayaan culimada suufiyada sheekh nuur oo kamid ah culimmada soomaaliyeed islamarkaana ee kamid ah dadka xusaya munaasabada dhalashada nabigeena sallallahu caleyi wasalam ayaan wax ka weydiinay muhiimada maanta oo kale ay leedahay iyo sida ay u socoto munaasabadaha loogu dabaaldegayo dhalashada nabigeena Eh, bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aad baad mahadsantihiin radio kulmiye eh, dhalashada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo maanta ku beegan eh, toddobiyo labaatanka bishan oo bisha rabiicul awal ay tahay labiyo toban waa maalintii nabiga uu dhashay caleyhi salaatu wasalaam marka guud ahaan dadka muslimiinta way u ixtifaalayaan way u dabaaldegayaan Eh, waana shay weligood soo jiray oo imaamka la yidhaha ibnu xajar waxa uu yidhi kaana almuslimuuna yaxtafiluuna bimawlidi rasuulillaahi sala allahu aley wasalam dadka muslimiintiihi weligood way u ixtifaali jireen oo u dabaaldegi jireen marka ahmiyad weyn baa ku sugan oo xusuusin dadka in la xusuusiyo xilliga dhalashada nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka maalin isniina oo bishan rabiiculawel ay labiyo toban tahay sanadka loo yaqaano caagulfiil ayuu nabigu dhashay caleyhi salaatuslam sida raajixa oo culimadu ay isku raacsan yihiin marka qaabada mawliidka qabashadiisana way ka socotaay oo meelo waaweyn iyo goobo gaara iyo intaba waa lagu qabanayaa shaqaalaha dawladana de waaba la fasaxay iyo dhammaan hay-adaha dawladda marka waxa weeyaan waa soo dhaweyn iyo loo loo samaynayo dhalashada nabiga caleyhi salaatu wasalaam magaalooyinka inta badan lagama xusaya ama magaalada muqdisho magaalooyinkana waa laga xusayaa meel kasta wadanka waxa weeyaan oo dadka dee bishan oo kale markii la gaadho dadku laba qaybood bay noqdaan eh, iyo in ku dhex wareersan in eh, muxibiin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam mawliidkiisa jecel oo ixtifaalaysa oo xaflada dhigaysa oo qhasaa'idiyada nagu ammaanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam eh, qaadaya in caroonaysa oo decadu kuwa intaas iyo ilaa walaa oon waxba kala ogeyn oo ku dhex wareersan oo maxaa la yii iyo maxaa la yii uun ka dhex shaqaynaya saddexdaasay u kala baxaan marka ilaahay nagama dhigo kuwa u cadhoonaya oo muqdiliinta ah marka anagu dadka muxibiinta ah oo nabiga u dabaaldegaya ama beledkan muqdisho ha joogaan ama magaalooyinka kale ha joogaan meel kasta dadka muslimiinta joogeen baa looga ixtifaalaya dawladaha adduunka oo dhanna yowmal cudla bayba u tahay oo maalin fasaxa oo shaqaale oo dhan intii la fasaxo ay dadka shaqada ayay noqotaa iyadoo loo tarxiibinayo o lasoo dhaweynayo maalinta dhalashada nabiga caleyhi salaatu salaam culimo soomaaliyeed ayaa qaarkood kasoo horjeeda in nabiga la xuso maalintii dhalashadiisa ah marka culimadaasi maxaa keenay inay didaan ama idinka aada leedihin waa sax waxa weeyaan bini aadamkan ilaahay baa u abuuray inay iskasoo horjeedaan oo qolaba qol ay kasoo horjeesato qur-aanka ilahi wuxuu ku leeyay walaa yazaaluuna mukhtalifiin dadku ka zuuli mahayaan inay iskhilaafsan yihiin firqooyinka diinta islaamku ay badan yihiin firqada marka eh, muxibiinta oo dhigaysa nabiga mawliidkiisa caleyhi salaatu salaam firqadaas baa liibaantay oo khayr iyo wanaag iyo waafaqday maxaa yeelay <clears throat> diinka dhan ee aan haysano adoonkii ilaahay noogu soo dhiibay oo nabi maxameda ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay inaa arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nadiiran lituuminuu billahi warasuulih watucadiruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasila tawqiir iyo cizaynba qur-aanka ay ilaahay bay ku sugan tahay nabi ilaahay cizeeyey oo sharfay oo qiimeeyey oo kalaamkiisii ku aaminay innaga ayaa darajo ku gaadhayna marka inaan qiimayno kuwa marka kasoo horjeeda oo arrintaas aan ogolayn waxay ictibaara malaha khilaafkooda wax ka soo qaad malaha maxaa yeelay wax la khilaafi kara malaha nebi maxamed ummada inuu mideeyo diinkan iyo xubiga iyo jacaylka nabiga calai salaatsalaam uu ku mideeyo diinka la jeclaado addoonkii keenayaan la jeclaanin meeshaba kuma jirto wey marka taas waxay ictibaara malaha khilaafka khilaafkaan ictibaarka lahayn ku jira bulshada soomaaliyeed iyo kuwa muslimka ahba maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa guud ahaan nabi maxamed caleyh salaatu wuxuu la yimid midnimo wuxuu la yimid diin wuxuu la yimid akhlaaq wuxuu la yimid diin ilaahay oo dhamaystiran kitaabka qur-aanka ee kaamilka ah in qaybna laga tago qaybna la raaco diinteenu ma qabto marka in kitaabka ilaahay sidiisa loo qaato nabi maxamed caleyh salaatu hadduu geeriyooday kadibna de kitaabkii waana dhex yeelaa in lagu dhaqmo kitaabkii ilaahay diinkii islaamka sidiisii loogu dhaganaado qofku isagaa ku badbaadaya wanaag ku helaya maalintan oo kale oo ixtifaalaadka nabiga caleyh salaatsalaam la samaynayo iyo maalinta micraajka iyo maalmaha diinta munaasabadaha ay leedahay iyo sanadka hijriga iyo kulligood waxay kamid yihiin munaasabadaha diiniga ah, in munaasabadahaas la badiyo munaasabado ka liita oo ka qaab daran baa la qabtaa sanad walba oo waxa weeyaan wax macnahoo weyn oo bulshada usoo kordhinaysana ayna jirin marka tan hadii siiradii nabiga la xusuusiyo saxaabadii nabiga la xusuusiyo siiradoodii la xusuusiyo eh, inta aqoonta leh ay dadka hogaamiso horkacdo eh, de wax ka qiimo badan ma jiraan waxaan leeyahay guud ahaan ummada soomaaliyeed midnimada iyo wadashaqaynta iyo diinka ku dheganaantiisa lagu dadaalo xilli zamanaad waxaa la gaaray wax kasta muran la gelinayo wax kasta dood la gelinayo wax kasta oo fartii talaabadii la qaadaba la dhahayo laba kooxood baa isku haysata war maxamed la iskuma haysan kare dee nebi maxamed aynu jeclaano kuna dadaalno mawliidkiisana dadka siiradiisa hala baro akhlaaqdiisii hala baro kaasini waxauu ahaa sheekh nuur cismaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed islamarkaana aan wax ka weydiineynay muhiimada maanta oo kale ay leedahay oo ku beegan labaiyo tobanka bisha mawliid dhalashada nabigeena sala allahu caleyh wasalam weliba waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxay codsi u dirtay qaramada midoobey oo markaasi codsigaasin uu ku saabsan yahay sidii muddo saddex bilooda ah loo hakin lahaa bixitaanka ciidamada admis ciidamadaasi baxaya waxaa ka mid ah ciidamada ilaaliya madaxtooyada soomaaliya iyo sidoo kale kuwo ilaaliya goobo muhiim ah oo ay dowladda federaalk soomaaliya leedahay la taliyaha amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan warqadaasi diray waxaan ilaayo haatan aan weli kasoo jawaabin qaramada midoobe maraykanka waxa uu sheegay in uu taageerayo codsiga dowladda federaalk oo ah in bixitaanka ciidamada amisom muddo saddex bilood ah loo xakiyo kulankaasi oo markaasi maraykanka uu la yeeshay madaxweynaha soomaaliya kadib ayuu soo saaray warqad maraykanka uu kaga hadlay safiirka kusimaha safiirka ee maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda mareykanka ay diyaar u tahay sidii ay u taageeri lahayd dowladda soomaaliya islamarkaana codsiga kasoo baxay dowladda ay taageerayso afyeenkii hore ee wasaaradda amniga soomaaliya cabdicasiis xildhibaan ayaan wax ka weydiinay walaaca dowladda federaalk soomaaliya ay ka qabto bixitaanka ciidamada amis ciidamada atmis ee markaasi ee soomaaliya in muddaha joogay isagoona sheegay in hadda sabab ay amison u joogto soomaaliya aysan jirin maadaama ciidamada dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ay ka xoreeyeen dhul aada u badan eh, bismillahi raxmaani raxiim eh, marka hore waa idin salaamaya madaxda iyo howlwadanada idaacadda reediyo kulmiya ee magaalada muqdisho sida aad ka warqabtaan soomaaliyadii labadii kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii laba kun koob iyo tobankii ee dariiqyo kamida magaalada muqdisho iyo xarumaha dowladda laga hortaagnaa kooxda argagixisada shabaab soomaaliyada maanta ee madaxweynaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ma joogto muddo qabtan intii la filayay inay soomaaliya joogaan ciidamada shisheeyaha ah ee gurmudka ugu yimid qaarkoodna naftooda ay ku waayeen qaarna xubno jirkooda ka tirsan ay ku waayeen waa laga soo gudbay maanta waxaa timid ayaan ciidamada soomaaliya ay ku filan yihiin howlgallada iyo halganka looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah tira ahaan waxaa jirtay in tirada ciidamada amisom ay ka jooga soomaaliya tiradoodu in sideed iyo toban kun ilaa dhowr iyo labaatan kun ay ahaayeen intaan ogahay aniga waa laga maarmayaa shacbiga soomaaliyeed ciidankooda iyo dowladoodu waa qaadi karaan mas-uuliyadda xagga amniga ah maanta waxaad og tahay sanad iyo bar ka hor ku dhawaad laba sano ka hor magaalada muqdisho gudaheeda ayaa laga celcelinayay al-shabaab kooxdii tan ku horeysay waxay rajo ka qabeen sidii talibaan maalin ay ka talin doonaan soomaaliya guud ahaan maanta waxaad ka warqabtaa inka badan toddoba boqol oo kilomitr in magaalada muqdisho waqooyigeeda u dagaal ka xarumihii laga soo abaabul jiray mashidada maanta ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa xoreynta deegaanka kula dagaalamayaan wax baahi ah oo shacbiga soomaaliyeed iyo dowladoodu ay u qabaan joogitaanka ciidamo shisheeye soomaaliya ma jiraan la taliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya wuxuu codsi warqad uu diray uu ku codsaday in saddex bilood dib loo dhigo iyadoo arintaasi dowladda ay walaac ka muujisay marka haddiiba dowladdii ay leedahay muddo saddex bilooda dib haloo dhiga bixitaanka amison soo ma jiri karta in uu jiro walaaca dhanka amniga su-aashaas iyada wax laga weydiinaya anigu ma joogno iyo afhayeenkii madaxtooyada soomaaliya qoraalka ninka sameeyey ee ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagaa wax laga weydiinayaa al-shabaab dhul badan ayaa laga qabsaday tan iyo markuu xafiiska yimid madaxweynaha iyadoo loogyahay in ay weerar geysteen oo markaasi deegaanadii laga saaray ay weerar ka geysteen dowladda maxaa u habboon oo markaasi deegaanadii laga saaray al-shabaab oo loogu baahan yahay inay wax ka qabato waxaa jira dhul badan oo furan oo ku yaala bartamaha iyo bariga gobolka galguduud ee dalka soomaaliya gaar ahaan maamul kala tirsan maamulka galmudug dhulkaas oo ay ka talinayeen argagixisada muddo aada iyo aada u dheer maanta waxaan kula dagaalamaya xarumihii iyo godadkii shan iyo toban sannadood toddoba iyo toban sannadood ka ay salka dhigteen kooxahaasi ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa xoreynta deegaanka weeraradu waa dhacayaan mar haddii dagaal la galo khayr iyo shar labadaba waa leeyihiin waxaad ka warqabtaan kooxaha argagixisada ah ee isis iyo isil ee ka dagaalami jiray dalalka ciraaq iyo syria shacbigooda qoryaha qaateen waa laga adkaaday qarax qof doortay inuu cadaabka tago lama celin karaa geeri waa jiraysa maalmaha toddobaadyada bilaha iyo sanadaha soo socda shacbiga soomaaliye iyo geedihii dhubadkooda in la argagixisada ay ka mid noqdaan lagu riday qoortooda ceelal ku yaalay deegaanadaas maanta inay xor ka yihiin in ay xor ka yihiin kaasina wuxuu ahaa afayeenkii hore ee wasaaradda amniga soomaaliya cabdicasiis xildhibaan oo wax ka weydiineynay bixitaanka ciidamada amisom iyo taageerada maraykanka uu taageeray codsigii dowladda federaalka soomaaliya oo ahaa in muddo saddex bilood ah dib loo dhigo bixitaanka ciidamada admis wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka qabihi dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan soo soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalmaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay nimba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaane gafuur duubataa iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy godkaadii rag baa kuugu soo galaye in shabaabku hoog iyo yihiin duul naxli u heegan horor iyo inay yihiin dugaag aan waxba hanbaynin hooyadiis ninkii soo dilay hanad ku sheegaane shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa ku kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraleeye dufku baxa shabaabkii in badan daaya laga waayay ee nabadda diidee haddana dhiiggayaga daadshay daayeerka hilibkooda cunay waa ku diirsadaye qawaariijtii baar firatay ay baga ma makuulaynay baddii aad ku noolaa jirtiyo biilkii ma isdhaagay dhaaxaad isbuubuunisee ba'ay makaa yeedhay haddii anjid iyo loo bannayn jaha kalow quuto jambiyada haddii laga mareen janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yiriye dadweynuhu khawaariijta nacadiiday nabadiiye sida loo nuxuusii lahay heegan loo noqoye bal ninkii la noolaa karaa haysa sii nabae ayaa ma ahan ma aragteen amiir shabaabo horda intaas aan ku soo koobaya ayaana sii badine warbow kalamaanay war ma haysaaniine dagaalkii khawaariijta lagula jiray weli buuqii lagu joojin hayaa socda sawtii hadda la layir bal ninkii la noolaa kara haysa sii nabo ma wadda turkiya qadaray kala joogaanine warka iga suge xertii nabadee nolola dhihi jiray wax kastoo dhacma xumaadaa ka dambeeyay leeyihiin lacag badanna way ku bixiyeen baa layidhi sanadkan hadba idinkoon isdaalin waxaa xaqiiqaahoo la ogaaday eh. hogaamiyihii wegnara diyaaraddu la soo dhacday eh. mahad baa ka dambeeya arya bashiiroo mawaadan maqalmugin lalahay eh. arrimuhu ahyaa maahan ayaxtaag eelna areeb aha arrimuhu ahyaa maahan ayaxtaag eelna areeb aha war kalamaanay war mahaysiine ma hadday agtiisa ciidciidka nimankii weli waa ku jiraan ciidamada ku wareegsan waxaa u tegay sheegay eh. madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe eh. iyo gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed meyri marka waa la yaabanaya nimankaa muddada bisha kudhow meesha ku go'doonsan eh. mamaa salaadaha ku quudiyaa la leeyahay war warbixintaas fahad miyaa wadisaab ku soo diray warnamanta turki gurooana leey maylahaa lamba geeda hoosisa guhaadshey ka weere godoobshay ka duubanya gowdhoo gooyo fade geedlabnima goha galnyaa maaglinka noogay walaagi geemeelili ku hamiin ah gabalanka toose warmadayo intaan garanayo way dhaaftee waxaa la yidhi maskaxda ujeeddadaan ogahay waxaa maamulo dad kale aryaadhaha abwaanguura taas wuxuu ka yidhi nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima warkhiyaaray adinkoon waxba ku daalin horaha waxaa loo yidhi rumaanta qabyaalaadiyo intii xinku howlaanayd xasarad kicintaanaa jeclayd nacayb xasaniyo xamsiyo xanuun mahadba kuhacaywaalwallaweyney xasan xundubey soo wasiirkai amniga qaranka kiidiin ahaa maaha caliyaran soo kii gudoomiyaha amniga gobolka idiin ahaa maaha waar horta markii hore yaan ii magacaabay warado mar hore ka hadle wuxuu yidhi difaacihii la daljirko la durjiyay ka dood qabaan warnamayow inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meel heli bugtaa yadheegi jari balada la miyay ka bukaan cadowga la buubshay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan wardalaba waa bugtadaad sheegtay abwaanguurana wuxuu yidhi dagaalkan xorayntaee loo wada dareeree ciidankiyo dadweynuhu darandoorrinayaan ninka uu damqinayee lagu dilay raggiisii dakanada ma moogee inuu furo dacaayado dibnahana ku aarsado doqontana adeegsado daruufaa badaysee maxaa loogu diimaa war wala weynay dadka laga dhex hadlaya maxaa u oran weydeen wegla tumatayaa ka wantoodayaa ka warkeentayaa waa yeelkadiinni war kalemaanay war ma haysiine maanta doolow gobolka gada dagaalaa ah ka dhacaa la yidhi laasaanood xaggay ka xigtaa war dalkii wareer buu haddeer waaqla leeyahay war dagaalkii wuu soconayaa buu waaqla leeyahay wa waree ka kaca buu haddeer waaqla leeyahay war walaha gurtu haddeer waaqla leeyahay war waaqlow anaa kula socdo waynu aragnaaye inta kalena waynala ogi yihiin waa isnabayaan galo dagaal aryaa waaqloog war ma haysida beriga jenaraal xijaar oo tuutihii ciidankii haramcad wata aalaas caanoo tegay meeshaan doorasho kama dhici karta miyuu yidhi aryaa warkaan hayga dhex gelin jenaraal xijaar dagaalkii hee waaba dhammaadee beriga waxuu tuutaha u gashadaan la yaabanaha ubuw cabdimadooba tuutaha dalabota waa kasii horreeyma bela ku jidhah war waxba laydiinima sheegi karo waad la waalatiine doolow dagaalka ka dhacay aan idiin sheegay dhegaysta war shabaabkii eber lagama dhigay war farhaanow dadkamadihadalayan ma aamusto nebi allow nimbeafkii kuga ammaanbaa layidhiarwaaqlomsaasaad mawlidka uga qaybgeli rabtaa war waalli waad dhaafteen waana falan tihiine aryaa dalabow adiga naftirkaaga falanoo waa tii la yidhi falfal abkay falan fadha facayna foodu xirima aryaa tanoo kala arkay war waxa doolow ku dagaalamay waa ciidan etoobiyaan iyo ciidan barahiiraa la ilaalinayay waan walla weyna mesemeseban baa ku noqon rabtaan urbow barahiiraale koleyn militariga weeye oo geesiyaashihii horuu ka mid yahay allaau naxariistay cabdulaahi yuusufna koreyn militariga oo geesiyuu ahaa markaa midkoodna etoobiya lama dagaalami kardho war bashiir dheerow soomaalidoo midaysanoo xoog la hadoogeede hadda markiina la kala qoqobayee etoobiya noo hawoote barre hiiraaloo idaacadaha waraysi siiyey wuxuu yidhi ciidan etoobiyaana waxay dhaheen waa inaad ka guurtaa doolow sababtoo ah amnigaada ma dabaanad qaadi karno anna waxaan idhi uu yidhi ammaan isiiya amni idinkama raba dhulkaygana inkaga tegi maaye afar iyo labaatan saacayna ii qabteenuu yidhi hadda mar kaley ku soo laabteenoo halkay ka hogtay waa halkaas warodo abdule mayba ka dheegi jiray meeybaney mahaaya kabilaabataa balaayo waarmadow anugu warkaa kuumana sheegin saxnad haddaad tegaysidna kaama hor joogo war kalmaanay warmaaysiina dagaalkii shabaab lagu qaaday mudug ka socday godadkii ay galeen ma laga saaray war bulalle kuwa mootooyin wato miinooyin dhulka gelinayay ayaa lagu qaqabta qaarna la laayay waryadalabow dagaalka shabaab waa danguude dib indaabiyada dulmigoodii baa la dabar jari ka kadumaayiyo ninkii diidayna dadku kala baray bashiirow samigay cabdulana shabaab wuxuu ku yidhi ow gafkiya ay gaaleen godki luugu qarshaa guuba gefkiyoo eeddii ay gaaleen godkii laagu qaarshaa guuba war marka nimanka godadka lagu gubayo ma masba warwaaqlow ciidankaana gefka uma dulqaataan gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan walkarmaanay war ma haysaan ina ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed war ma somalilan ma ka soo degey ma turkigu farmaajo kula kulmay war warka waa dhaxaradha nin sidaa waalantihiine war ma mar kale soomaali ku hadlay baraadir yaaje faryan qoraal watsapkaanka diray war ma biyo xidheenkii webiga niil ee masar isku haysaan miyuu yidhi mar kalean buuxinaya warba watiin waa la asway dhaaftay abiy wuxuu yidhi maalinta mawlida nebiga sagaal gantaalaan ridahaynaa war sidii ashaabulfiilkii xaram kale ama ah ka gamay waa nabi axmed maxaaradii baa ku kacdo haddana la diriraya ubaotigreegi xaggee aadeen war kalmaanay war ma haysiinin mucaaradkii madaxweyne lafta gareen doorashadii aan ka tanaasulna may dhaheen muddo kororsi ma fadaana miyay dhaheen waar xilligan shabaab lagala dagaalami karaamay yidhaahdeen warba ubaye boqol soo badma warwarka iga dhexgelinaya musharaxiinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ay la kulmeen waar saleebaanuul waa golaha guursiga somalilan war adiina i dhimadedhehn isku boorto warwarka iga dhexgelinaya waa falantihiin shanta bisha baydhibaan tegayna ay dheheen doorashadii qabqaabadeeda galayna ayay dheheen laakiin madaxweyne lafta kareen axmed madow iska baraajeynayo diyaaradda uusan ogoleen baydhabo kama degayso qof uusan rabana ma geyin karto waryaaruntohabarundeerta hajiqamsiinkaseedana war warmaday mursal gudoomiye hore golaha shacabka baydhabo lugaan ku tegaynaa haddaan rabno u yidhi ubow shabaabka xagee ka marahayaa war darwalkiisa hadda ka hor shabaab uu fakaday waa yahay ma ka difaacaya bal ninkii la noolaa karaahaysiisiinabo warwar mahaytaan madawiin hasan sheeg oo dhuusmareed reedhanka nagdi safiiro aalami ah oo gaabile waleeri war ma eh. somalilan buu booqanaya war waaqlow eh. wax la waayey eh. gelow ninkii aalamba ududa war wax ninka daala ninbaa u diimoonaa maqli jira war doorashada jubbaland goormay dhacaysaa war axmed madoobe hadda uu isku shaandhaynaya waar walla weynay caqliga dadkaa ku ciyaarinen war barriiraan afraatan sacba loo qabta ayaa lagu yidhi war horta dani ma la waa la weysnaayaa la yidhi war shaqaalaha mushaarlaanta ka cabanaya miyaad ka mid tahay dirham buu soo sidaa dirham warba waddan iyo buntland war kama haysaanine eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheegow eh. unaadama kiidaydaano eh. dalkuum ii dadshey diinteen furqaan iyo duunyada nool dowliyan bahanaaye wardaneeyaw dowliyan bahanaaye fariimahaasi iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsameynaya nabadgelyo